bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin والslaaة والsلاam عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbi أجmaعiin ama bعd qala الإimam الbخhariyu raximah اllah taعalى xadaثna mxamed ibn yusuf alfaryaabi ثiqة imam xaafiظ وqabiisaة bn cqbة qala xadaثna sufyaan الthawri can calqmة bn marfd alغanwi can ibni buraydaةa can abih can الnabiy salى اlه alay wslam qaala nabigu wuxuu ihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh man laciba ninkii ku ciyaara binnardashiiri baalka nardashiirka loo yaqaano buulka ama laadhuu waxaad tidhahdaan ama dubnadda faka'annamaa waxaad moodaa sabaqa inuu geliyey yaddahu gacantiisa fii laxmi khinziirin wa damihi doofaar hilibkii iyo dhiiggii nin faraha la galay oo kawaamay oo shaaruqay oo ka shaqeeyey oo ummadda u qaybshay ibladembihi markaad maanta dhan boorka faraha kula jirta iyo buulka iyo laadhuga iyo aad ka daba wareegayso nin doofaar qalay baad lamid tahay oo kawaanay oo dhiiggiisii uuskiisii maanto dhan kala faaqahay idaa waa atanfiir canhu iyo in ummadda loo muujiyo xumaanta iyo qubxiga iyo shanaacada uu leeyahay baalkaa nardashiirka loo yaqaan xalaynu soo marray baalkaa nardiga ah xaddaanaa axmed ibnu yunis yacni axmed ibni cabdillahi ibnu yunis وmاlik بن ismاaعيil qaala labadaa sheekh waxay yidhaahdeen xadaثanaa زuhayr ibn mucaawiya abu khaytama qaala xadaثanii cubaydiلlah ibn cumar ahiqaة اlimaam qaala wuxu uhi sheekhaas xadaثanii naafic mawla bni cumar can saciid ibn abi hind ninkaa waa saduuq ama waa hiqa laakinahu lam yalqa aw lam yasmac can abi muusa laakiin xadiidku mutaabacaad iyo shawaahid buu leeyahay can abi muusa can inabiyi qaala man laciba binnardi baalkaa nardiga ruuxa ku ciyaaraay faqad casa allaha wa rasuulah ilaahay iyo rasuulkiisa buu caasiyey ku gacansaydhay nin ilaahay iyo rasuulkiisa ku gacansaydrayna waciid baa u diyaara waman yacsi illaaha wa rasuulahu maxaa daba yaalla faina lahu naara jahannama wa fii suurati الnisaa waman yacsi illaha warasuulahu yatacadda xuduudahu yadkhilhu naaran khaalidan fiiha idan marka waa mucarad lilwaciid ruuxa noocaas ninka ilaahay rasuulkiisa caasiyaay waa waciid baa u diyaara hadduu rabbi subxaanahu wa tacala uusan cafiin marka waa in laga fogaado waxa asaga ah baabu اladabi wa ikhraaji aladiina yalcabuuna biاlnardi wa ahli اlbaطili bukhaari wuxuu leeyahay baabu aladabi in la edbiyo oo la garaaco la xawdiyo ama la ganaaxo ayuu u baab yahay iyo wa ikhraaji aladiina kuwii in laga saaro guryaha aladiina yalcabuuna ku ciyaaraya biاlnardi bahalkaas iyo wa ahli اlbaail ahlu baailka guryahaad adu aad leedahay eed mas-uulka ka tahay dad ahlubaail oo ahlu ah, ah ama waxyaabaha xun ku ciyaaro aqdaanto ka shaqaystahay inaad guryaha u dhiisa lama ogolo waa inaad ka saarto xataa kiraba ha noqoto iga baxa xoolihiina qaata socda maxaa iga gala anugu maxaa iga khuseeyey afaarihiisa maxaa i geliyey gurigan adaa iskalo mas-uul ka ah adaa akhre lagu weydiin mushkilo wey ayb xadaanaa ismaaciil ibna abi uways qaala xadaanii khali maalik waa abtigii unati can naaficin ana cabdاllahi bni cumara fiiri saxaabada cabdulahi bni cumar kaana wuxuu ahaa idaa wajada markuu helo axadan axad u helo ruux oo min ahli ahlkiisa ka mida qaraabadiisa xigtadiisa oo yalcabu ku ciyaaraya binardi bahalka nardiga ah darabahu ninkii waa garaaci jiray wakasarayna waa jabin jiray xerow un dadka un cumaadu hawegto iska dhaqaaqo un ummadda ku leexanin adaa socon mayso laabudda waa inaad biاlamri biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar walaa budda min الshidati fi diin اllah lanna wuu awoodaa xadiidka abi saciid man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu maxaa ku xiga biyadii waa awoodaa ahalkiisii qaraabadiisi wey faye markaad awooddo inaad gacan wax ku fulisahay gacan baa lagaa rabaa ama ahalkaada ha noqdo ama hayrkii ha noqdo ama wuxuu doon ha noqdo qushigii ayib laakiin markaa waa inaysan ka ritimaynin mafsada yani acdam waakbar min almunkar aladii taruddu waa shardi wey laabudda min fiqhi inkaar ilmunkar waa in la mulaxadeeyo laakiin waa kana darabow ruuxii samaynaya baasha ku ciyaarayay wuu jafi jiro waa garaaci jiray wa kasaraha ayadna wuu jabin jiray alwaaxeeda intuu qabto baf kasin jiray laadhuugeeda iyo sanduuqeeda bur buu kala daali jiray saxiixulisnaadi mawquuf maxaa yeele bukhari wuxuui baab aladabi in la edbiyo baab yahay saaridda awa in laga saaro guryaha way soo socota xadaثna ismaaciil ibn abi uways qaala xadaثanii malik can calqamata ibn abi calqama waynu soo maray calqama ibn abi calqama yarwi can umihi axaadiiثa saalixa bay soo yidhahdeen ninkaa asaga can ummihi hooyadii hooyadiina waa umu calqama oo waa marjaana gabadh loo yaqaanay ayib can caaisha calqamaha iyo hooyadiiba waxay ahaayeen ahalkii la noolaa ummuna caaisha radi allahu tacala canha in badan baynu soo maray ninka asaga can caaishata radi allahu tacaala canha anahu wariya shaniye balaqa caaisha waxaa soo gaadhay ana ahla beytin qoli ahlu beyda reer iyo qoys oo fii daarihaa daarteeda kaanuu ahayeen sukaanan fiiha kuwa degan guri iyadoo ay lahayd ama mas-uulka ahayd qolyo degan baa waxaa soo gaadhay caaisho cindahum inuu yahay nardun yani intan dambe kaanuu sukaanan fiiha waa jumla tafsiiriya waxbay kuga caddaynaysaa kalaamka wuxuu iskugu xidhaya anahu balaga ana ahla beytin fii daariha cindahum nardun saas iskugu xidhaya qolyo guri ahlu beytin guri ahalkii oo fii daariha daari caaisha ku sugan cindahum inuu yahay nardun bahalka nardiga loo yaqaano ay gacanta ku haystaan bay caaisha ogaatay qolyahan maxay ahayd wa kaanuu waxay ahayn sukaanan kuwa degan fiiha fi daar fii daari caaisha ayib fa arsalat ilayhim waa u fariin dirtay bay u dirtay yani waa in la gaadhsiiyo ruuxii arrintii waxay tihi marka lain lam tukhrijuuha haddaydan bixinin oon saarin baasha nardiga aydan fogaynin la ukhrijanakum min daari beyt walla iyo bille gurigoobada ka saarahaya ya imaa inaad baashan fogaysaan nardiga iyo laadhuga iyo balaayadan boolka aad meesha ka fogaysaan yo imaa inaan gurigeydan ka saaro labadaa kala doorta ahlu macsiya aanu darisii noqon mahayaa aan mas-uulka aan weliba gacan ku leehay wa ankarad way inkarta daalika arrinka asaga nardi inay guriga keensadaan calayhim cala ahli daar xasan isnaadi mawquuf qaaciida in aan kusoo soconnay buu sheekhu hadda marhaya hadda ka waa soo daciifiyey aaaar ay ku jirto gabadha umucalqama ayib marka madhabkan kusoo socday inuu tabar badan yahay meesha laga dareemaya xadaana muusa bn ismaaciil atabudaki qaala xadaana rabiica ibnu kalhuum saduuqun yahib ibnu jabr qaala wuxuu ihi sheekhaasi xadaanii abi aabbahay baa ii warramay oo kalhuum ibnu jabri ah aabbahu waa siqa wiilkuna waa saduuqun yahay wuxuu yidhi aabbuhu khaabanaa ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr baa noo khudbeeyey xilliguu khaliifka ahaa faqaala wuxuu yidhi yaa ahla maka reer makow ile maka xijaaz aagumagi uu asagu markaa khaliifka ay ku xoog badnaabay ka mid ahayd yaa ahla maka reer makow wuuhi balaqani waxay soo gaadh can rijaalin iga soo gaadho min quraysh ah yalcabuuna inay ku ciyaaraan bilucbatin ciyaar bay isticmaalaan yuqaalu laha la yidhahdo anardashiir wa kaana ibnu zubayr wuxuu ah acsara nin guran buu ahaa acarku asal ahaan ma aha eh, gurte waa ruuxa midigii bidix soo ugu shaqaysta midigta soo ugu xoogsaday tanba ugu oogsaday isku sida ugu shaqaysanaya saana waa ahaa asaga iyo aabbihii zubayr iyo saasay dhaqan u lahaayeen markuu dagaalamaya laba seefood buu ku dagaalami jiray cabdillahi bin zubayr markuu dagaalamaya laba seefood buu midigta iyo kala isku sida wax ugu intay midigtu goysa in laeg bay goyn jirtay marka qoys waxay ahaayeen fardafuulka iyo dagaalka cajab ku qaba zubayr safiya soo tarbiyeysa oo safiya dhashay isagoo yar oo toban jir ah buu ragga wey ka shaqayn jiray way garaaci jirtay markii la maxaad u garaaci wiilkan waxay dhihi jirta waxaan u diyaar garaynhayaa maalin uu rag iman doono hadduu boocbooc habarkurisa ah uu noqdo oon waxba iska dhicin karin hadhow igu soo ooya caac soo laya bay tiri marka wax yeeli maayo intuu yar gacantayda ku jiro ayaan ka shaqaynaya ayb idan ilmaha waa in la tarbeeyeyo yowmu shadaa'id waalazamaad loo diyaariyo waa inuu rajul u noqdo azamaad ninka asaga oo meeshuu muslimiinta ka maraay aan looga soo dhacayna muslimiinta haddaad noqoto ilma boocbooco ka daay caanahaas iyo biyahaas iyo si u caga jilicsan yahay haddana ku qaangaado haddana hadhow un safiina abujaac iyo adamtu dhexda qabso si uun u taagan yahay hadhowna haddana yeeshaaq u noqdo waxba kuu qaban maayo waa in beerka laga xashiriya ilmaha la jilciyo weeye oo la tababaro ayib markuu intuu ilme ka soo ooyey caac suu yidhahda waa in dhurbaxa laga horgeeyo iska celi carruurta waa inuu isku tashado asagu toban hadday heshay iyo hadday laba heshay waa inu isku tashado wey waa inuusan hooyihii kusoo ordin aday kusoo ordin usha waa in laga horgeeyo saasaa fiican bimacnaa maaha taa carurta islaamka lalaaya maaha ilmaha yuusan noqonin ilmahun hadiyo koorada kugu hoosjiro aan waxba iska qaban karin almuhim wa kaana wuxuu ahaa acsara yani nin gacanta bidix ku shaqaysta cabdillahi bin zubayr ayib isagaa iyo cumar iyo aabbihii zubayr iyo ninka loo yaqaano abu dujaane iyo sacd bin rag dhowr ah oo labaatamiyaha saxaabada caan ku ahaa inay ku dagaalamo labada gacmoodba ayib oo markay faraska fuulaan dhan labada gacmood ku dagaalamaya laba ninoo dagaalamaysuu noqonaya ayib waliba asaga xucaanku faraska ordahayu markii seeftii warab ku dhaco hoos ka mari jiray farasku hoos buu ka wareega haddana kor soo fuulahaya intuu tarahiisa ka dhex baxo asagoo saaran oon ka dhicin yu haddana soo fuulaha kusoo fadhiisanaya markaasuu eebooyinkii waramaha lasoo tuuray leebko dhan saas ugu gambi jiray wixii faraska asiibanba asaga asiibahay saasu ahaa ayib maalinka la dilhayo yo maka lagu dilhayo akara dhowr boqol oo nin hortiisa dhigay keligii markii la kari waayo baa taangi lagu garaacay manjariiq baa loo ragibay raggii baa kusoo hadhay toddobaatan aan ka badnayn kadibna labaatamiya kusoo hadhay afar iyo toban baa kusoo hadhay toddoba nin baa kusoo hadhay keligii ayaa muwaajahaynaya maalmo dagaalamay wayna yaqaan reer banu miyaan lagu aadi kara cbdullah zuwra walaa xajaaj walaa kayrkii toban nin kuma aado in la soo tarbiyeeye wey geesana waa cawl adag lama raba inaad noqota karoor biiq ah naftu mar bixi waman lam yumut bisayfi maata bihayrihi tanawacat alasbaabu wadaau waaxidu ayb aduu ama waxaad tiradaa mas ama wuxuu dhintay kansar baa deedha ama gaashaa dishaydh adag ku taalla ama baas baa maradha ama taangi baa ku istaagay waad dhimanaysaan kulligii marka gobni baa lagu dhintaa carabtu waxay tiradaa laa yudayac xaqun wara'ahu aalib xaq ninkii lahaa uu daba taagan yahay ma dhumo adoo jiiqahayo daba taagan oo gaalada iska dhiciy hadaad ku dhimato wiilkaana ku dhiman oo wiilkaada wiilkiisaa ku dhiman oo wiilkaada wiilkiisa toban fac bay isdaba taagna carurtada mujahidiin noqonayaan leanna aabbaha waddadu maray waad ku dahan weligaaba waa la yaqaana dhaqan baad u leedahay laakiin haddaad ku soo qaangaadha aabbaha oon meelaha masaajida ka darooriyama xoogowna iska weliimaysta reerka tufi taxil iskaga dhaqa haweenka faraqooda shilimaha ka furta aad ku soo qaangaadha anna hawshun baad bilaabi haddii marku waa saas aabbaha oo garaash ah haddaad soo qaangaadha garaashmaad noqon saliid buu ahaa saliidunbaad ka noqon macallin qur-aan buu ahaa xirfadda waa isku day qasab wey war xaawili haddaba abugaa xaawilin walaalkaa kaa yarba xaawili dariiqaa waa la wada mari wey marka waa in carruurta loo yani loo horqaado waddo wanaagsan oy ummadda ku anfacayaan aطuruq ataqliidiya ean ku jabnay faraha laga qaado waxba anfici waay qaal اllahu tacaala buu ihi intaa hore wakaana acsara raawigaa kugu cadaynaya waa jumla ictiraadiya oo raawigaa kugu cadaynaya acsarna waa la ruuxa noocaasa ashwalna waa la yihahdaa yani laa ba's qaala اllahu tacaala inama alkhamru wاlmaysir aayadda markuu akhriyey wa inii anugu haddaan ibnu zubayr axlifu bilaahi eebaan ku dhaaran buu ihi laa uutaa liima keena buu ihi birajulin nin layma keeno laciba ku ciyaara bihaa nartashiirka ilaa hadda lai keeno anuu aan indhaha saara caaqabtu fii shacarihi wa basharihi ayib hadday leekena buu nin ku ciyaara baasha dashiirka ah ilahi waxaan dhaaro ugu galay baan ku dhaaranhaya inaan ninkaa ciqaaban xanuujiyo timihiisa iyo dankiisaba bimacnaa timahan ka xiro wey dee tima waa qurx yuul baa laga dhigo lagu mulkayn ayib ganka iyo badankana maxa lagu sama waa lagu garaac ul baa ku xanuujinaysa leanna tacsiir baa bannaan waa in lagu adbiyo ayib wa actaytu waxaan siin buuri salabahu furkiisana waxaan siin liman ataanii bihi ninkii ii keenay dharka marka uu qabay hubkuu qabo camaamadiisa khamiiskiisa koofiyadiisa jaakatiinka wuxuu markaa labisan yahay cawradiisa wuxuu ku asturo mooye inta kale waxaan siinhayaa ninkii ninkaa ii keena isu dacwey khayr allaasi ufiirso waa waa amiir xukumkii wey xukum loo baahan yahay wey maxaa yeelay waa in la edbiyo shacabka hadday muruq muruq laga kari waayo waa in laga shaqeeyo wey leannu dad baan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala sidan yidhi oo nabi maxamed baa aan lagu karayn laakiin booliska iyo xoogaha shurdada ka cabsan bakoorada la gelgelay ka cabsan marka waa in laisku dayo wey ninku kitaabku anfici waayo seefba anfici wuxuu hi ibnu ninka xaqa naasicay cad uu anfici waayo nafacu alxadiid albaarid buuri kitaabka rabbiga ninku anfici waayo bir qabowbaa anfici bimacna waa maxay seeftu way qabowda kor ahaan seeftu waa bir qabow laakiin afkeedaa kulul soo maa bimacnaa seef baa anfici wey uu laabudda min kitaabin yahdii wa sayfin yansur waa in la helo kitaab iyo shareeco ummadda hagta iyo kitaabka iyo sunada iyo shareecada wixii ka hor yimaadana seef lagu muquna in la helo wey dhibka anagu samayna haddaynu wadaaddo soomaaliyed imtixaan samaynay waxaynu kala qaadnay seeftii iyo kitaabkii seeftii iyo kitaabkii markaas waxay yidhahdeen asmiyo eebaa lagu dagaalamaa asmo iyo eebaa lagu dagaalamaa asmada wadaadaha iskale intay meel fadhiistaan baa ancaam yahuud iyo baqara akhriyo dib u akhriyo isku gooyi oo alaabis xamaarsiya la odhanaya caamaduna way dagaalami waa dhaqankooda hadda reer culammadii soomaaliyada horaan ka hadlayno marka la duulahayo sheekhu reer geed baa loo waabi adi baa loo layn caaniya cadiin buu ka dhargi lago iyo lagugu cunhayaa qoyskaa kale iyo qabiilkana wuu habaari qoyska kalu habaare oo huud bu akriyo ancaam bu akriyo faatixudi bu akriyo waxbay isku goyn dawladii macsuufalku ka tadahaya bartaasoo ka baxaaya caamadana way duuli oo reerkay soo lay reerdhow xoolihii geel la keenayna qiimaha u kulul bu ku lehay tu geela saa isha u marya inta rafisada ah ee u muuquna kululba la baxahaya kadibna caamada iyo raggi duuliya dadka soo laayay geela soo dhacay inta kale ay qaybsanhayaan xataa dagaalka xumaa ee kharibnaa ee qabaliga ahaa ee diinla'aanta ah bay xataa dideen inay ka dagaalamaan gacanta xijaaru ahaayeen asmiyi eebo asmiyi eebo u kala qaaday in marka la kala tafriiqay kitaabka rabbiga iyo gargaarkiisii waa dhaqana nabi maxamed aqoonin saxaabana aqonin salafna aqoonin wey waa hawle inagu aan keennay bacdama huzima almuslimuun waa in la iska ilaaliyo hawsha ayada in aad og tahay inaad khaldan tahay waa daawo inaad og tahay inaad khaldan tahay ood dhex fadhido soddon iyo lix ku jirto inaad la socoto waa daawo wey laftarkeeda laakiin waxaa mushkilo ah in aadan ogeyn inaad khaldan tahay xagganaadan garwaaqsanayn wamaca daalika qumanaada oo qorta kugu jiro ood leehaysiinaaba dariiqatu salaf saalixa hadihi albaliya leannu ninkan inu caafimaada laga sugi maayo laakiin ninkan aaminsan inuu khaldan yahay dariiqa rasuulla uu gafay wuxuu isku dayay inuu dariiqa nabi maxamed uu mar un beegsado ayb isku dayaya taana muhiim wey in la ogaada waa muhiim xadaana ibnu sabaax idan ninka khaliifka ama amiirka nin adag oo muslimiinta khaldan iyo kuwa fasaqada ah ka shaqeeyo o edbiyo loo baahan yahay waa kanu soo maray xudayfa oo iyo isqabta iyo salmaan xudayfa axaadiiu alfitan waa shari saaca ayuu ka sii jiray salmaanna kii dhibsaday fiilad kusoo marray in axaadiista lagu sheego fi min annaas markay saab dhaafeen oo xudayfe yidhi yaa salmaan ibni ummi salmaan waa kaynu soo marray yaa salmaan ibna ummi salmaan asna uu yidhi yaa xudayfata ibna ummi xudayfa marka lismaan dhaafay oo kii yidhi haddaadan xudayfa xaadiisan joojinin ballanka ilaahay cumar baan fariin u dirahaya markaasaa tihi muxuuse falamaa khawaftuhu bicumara tarakanii bu xudayfa waa carar cumar buu ka ka soo horrays dura ama dira waxaa tiradaba baa ka soo horrays laabudda waa inuu nin soo jeedo fidhan u yahay oo muslimiinta dhibkooda ka warqaba ayb xadaثna ibn صbax mxamed waana soo maray albazaz qaala xadaثna ismaaciil ibn zakariya ibn murat alkhulqani saduq can cutbata ibn abi umayat alxanafi huwa tanaafisi baa ii qora aniga ayb ninka asagu waa saduuq weeye cala aqali taqdiir qaala xadaثanii yaclى ibn mura ibn xibbaan iqaadka ku sheegay ama ibn xajar wuxuu dhahaa waa maqbuul qaala samictu aba hurayrata abu hurayra maqlayo yaquulu kale fi اladii ruuxa yalcabu ku ciyaarahaya binardi baasha buulka ah qimaaran khamaarnimo ugu ciyaarahaya kaladii buu lamid yahay yakul laxma alkhinziir ninkii baashaha ku ciyaaro weliba wax ku kala qaata khamaar iyo xoolo ku kala qaadashay sharad iyo gala wuxuu la mid yahay la dembi yahay nin hilib khinziir cunay doofar hilibkii ninka aan asagu ku khamaarin laakiin iskaga ciyaara muxuu la mid yahay waladii midka yalcabu bihi binardi ku ciyaarhaya min hayri alqimaari khamaar la'aan iyo sharad la'aan kaladii buu la mid yahay yamisu yadahu fii dami khinziirin lamida nin gacanta gashaday oo faraha la galay dhiig doofaar ma muslim baa doofaar u dhowaaday maya sheekh eh, axmed alkhatanba wuxuu ka sheekeeyey eh, bosnia ayuu u horeysay muslimiintu tageen carabtu u gurmatay mujaahidiintu u gurmadeen waxaan helay buui waxaa la helay buui niman badan oo dhallinyaro shabaab oo fara badan tawxiidka kuma dhawaaq karo waxaan loo dilhayaa inuu muslim yahay tawxiidka kuma dhawaaqi karo laakiin waxaa loo dilhayaa inuu muslim yahay jamciya muslimiina ah, ururisa meel baa la geeyo xalay baa kan tawxiidka ma yaqaano maxaa tahay muslim baan ahaybu siaad muslim ku tahay waxaan muslim ku ahay buu ihi khinsiirka inuu xaaraan yahay baan ogahay khamrada ka waran way bannaan tahay iyadu wixii kao dhan waa bannaan yahay zinaduna waa bannaan tahay laakiin khinsiirku inuu xaaraan yahay buu aaminsan yahay wahiya nuqta alfaariqa baynahu wa bayna nasaara halkaasay kaga dhegan tahay maca daalik ku dagaalamhaya intaasuu islaamku yahay oo ku dagaalamay serbiyin kaga so horjeeda salaad ma yaqaano soon iyo zaka ma yaqaano xajku yaqaana in xaj laa lagu yaqaanaa khinsiirku inuu xaaraam yu yaqaana inta kale waa fasaxan tahay intuu difaacay marka labadaa wey wuxuu ku dagaalami ee lagu baabin asna uu ku soo taagan yahay ku dagaalamay waxaa weeye xajku waa diinta islaamka qabta waa in la taga beedkii ilaahay iyo nabi maxamed meshu ku xawaalahu raacinaya weliba ayib dafarkan inuu xaaraam yahay waxaana gaalo waa in laska dhiciyo ninka soomaali maanta ugu caamaysan haddii halkaa la fadhiiso oo layaa noo muxaadaree shan saac buu diinta sharxi karaa habeen dhan buu ku muxaadarayn karaa salaad iyo son iyo sakadaaya masaa'il daqiiqu kuu sheegi karaa sheekh hebel waxaan ka maqlay afwaa waxaan ku hayaa dheg waxaan ku hayaa buu kuleeyahay goobtaa waxaan joogay axkaam fiqiyaad oo farciyaad camaliyaad daqiiq oon ragga qaarkii aqoonin buu kuu sheegi ninkaana wuxuu ku dagaalamaya khasiirku xaaraan weeye xajka in la tago wey raggi tegey bu shee ka sheekay inuu goobjoog ka asagu idan marka waa ka fii kala dheeriy nahay marka ayb waxaan iga maqan camalkii ku dhaqankii baa maqan laya wa haadihi albaliya waladii ruuxa yejlisu fadhiisanhaya cindaha kuwa ciyaarhaya kii khamaar ahaan u ciyaarhaya ninkii khusiir cunaybu lamid yahay buu gaaba wareeg ninka asagu khamaar ahaan aan u isticmaali laakiin iska ciyaarana wuxuu la yahay nin khinsiir hilibkii iyo dhiiggii faraha la galay daawayaha ka warran u masxaradaaya maxaafidka taageeraha wladii yejlisu cindaha ninka agteeda fadhiisanaya yanduru isagoo firaamasuuyaga ilayha ila nardi kaladii buu lamid yahay yanduru fiirinhaya ilaa laxmi lkhinziiri doofaar hilibka la qaybanaya nin daawanay goobjooge ضaciifu isnaadi mawquuf yaclى ibn murat alkufi majhuul laakiin afarka ibni cumar ee soo socda ibni camr baa u maqaati macnahan in nardigu uu noocaa yahay saana loo tafsir macna mutaqarir lada salaf waliba cinda saxaaba mutaqarir awe fiir hada wuxuu yihahda ibn camr isaguna xadaثna الxaسن ibn cumar ibn shaقيq aljarmi صaduuq xadaثna yaزيid ibn zurayc min أثبت الناasi في qataadة can xabiib nin xaafid jabl min rijaal jamaca can xabiib almucalim xabiib almucalim abu maxamed albasri can camr bni shucaybin can abiihi can jadki waaka jadki waakana can cabdillahi bni camr bni caasim qaal allaacibu ruuxa ku ciyaarahaya bilfasayni labao korton ku ciyaaraya imaaran harad iyo khimaar dartii amaar dartii wuxuu la miday kaakiya laxmi lkhinziir waa wey afarkii aweereadanu marinoo kale wey iyo hilib khinziir cunay buu lamid yahay wallaacibu bihi maaninka ku ciyaaraya fasaynku waanu soo maray xalay waa laba korton oo ka taagan baan idhi baalkaas dhexdiisa hayra qimaarin qimaar la'aan kal khaamis buu la yahay ninku ku ciyaara asagoon waxba shaad ku qadanayn khamaarna aysan ahayn xoolaan lagu kala qadan wuxuu la mid yahay kalkhaamis yadahu fii dami khinziirin min doofaar hilibkii gacanta gashaday buu la mid yahay duumanka guutada ku jira qaybna waa fasahaad iyo edab daro iyo khayaano qaybna waa iska ciyaar bannaan in la kala qada wey laakiin waa inaysan wakti salaadeed ku dhaafinin jamaacana aysan kaa mashquulinin xaq iyo sunno dugan lahayn kaa mashquulinin waxaan laga faaidahayo waxaan waa in laga faaidayo iska maanta saaro waktigan isku dhaafa lama ogolo waktigu waa qaali cinda almuslimiin ma aha wuxuun isdhaafiyo waktigaa kaga dhac ma ah ayib min xusni islaami اlmari tarkuhu maa laa yani xadiidkii arbiciin ku taqaaniin inkastoo mutakalimun fiih xadiidka asaga laakiin waa macna mutaqarira cinda shariica waxa muslimka ah waa inuu faraha kala baxo wixii aan anfacayn aakhiriya adduun waxaan waxba kuu taraynin hasku lugayn liannahu maalinka qiyaam nabi wuxuu sheegay salawatullahi wasalaamu calayhi ruuxa muslimka ah waxaa la keeni maalinka qiyaamo hal saac ama laba saac oo uusan wax camala uusan kasbanin uusan kasbanin oo uusan shaqaynsana wax khayr ah buu imanaya markaas wuxuu walbahaaraya walbahaarahan weligii aan soo marin laka xasrada waxa kuu keenaya aakharo adduunkana lama ogol ruuxa muslim waktigiisu inuu ka faa'idaysto anfaastaada iyo wakteeda ka faa'idayso haddii waxaa xarbi iyo eh, kayfiyatlxarbi iyo taatig dagaal laga baranhayo waa la fasixi laakiin waa inaysan maslaxa kale iyo diin kale kaa mashquulin wakti kale usan kaa qaadin ama kuwa anshixumada iyo baktiga laga baranayo iyo kharibaadda laga baranhayo kuwaas lama ogola iyagu ma ku jiraan balaayadaasa dhex boodaysa buulkade warkood bu cadab buulkadabka meel saare buul malgii baa gala asagu ayib geemka kalaan ka hadlaynaa ee kombyuutarka mid dagaal basaa jira si fiican mid khayaanada iyo tuugnimada laga bartana waa jira tuugnimada iyo sida wax loo xadiyo khayaanada iyo waa jira kulley waa baalka bahal aafisma dhiil khariban weeye marxaba mhm. bilaad waad leedahay bangi rabi waa maya ka ijaari maysid madhabkaana madhab xanaabila ku fiican xaaraan wa min baabi tacaawun cala alism walcudwaan lama ogola sheekh فيها صحيح أو وما والاه هذا هو هذا هو baabu laa yuldaqu lmu'minu min juxrin maratayn mu'minku inuu mustahbal noqdo aan waxba la soconin adduunka fahmayn lama rabo muqafal wax kastaba la marsan karo mu'minku inuu noqdo nin soo jeedo haya kor dhagar badan oo dadko dhan aan aaminaynin lama rabo inaad noqoto allowsahal wax kastaba la maryaba aad noqotaan lama rabo dhexdhexaad baa la doonhaya ayb xadaثna cabdالlahi بن صالح katib الleyث qala xadaثani الleyث ibn sacd alfahmi اlmisri abuاlxاariث ثiqة فaqih xadaثanii yunis ibn yaزيid alayli can ibni shahab zuhri qaala akhbarana saciid musayib misaqaadi taabiciin weliba waa afdal taabiciin cala iطlaaq baa lagu sheega allahuma weys alqarani baa ragga qaar ku dhaha asaga u fadli badan laakin saciid ku dah bal cabdillah maarg wuxuu leeyahay bacdu saxaba ka fadli badan yahay ina saciid musayib saxaabadu waxay kala hormareen buu leeyahay bizamani wa suxba walow adrakahum kulligood qayb ka mid shinayn lahaa buu leeyahay saciid musayib nin liita ma ah ayb almih waa laga yaba laga saxaabada qaybtoodii acraabta ahaaba laga yaaba ama alansaar walmuhaajiruun nimankaa niman loo geli kara ma aaga iyagu u xidhaya ayb ana aba hurayrata ahbara ana rasuul اllahi qaal laa yuldaqu lmu'minu ruuxa mu'minka lagama qaniino min juxrin hal god maratayn laba goor in laba kaarto hal kaarto laba goor lagugu maro maalin baa qalin iyo wax yaa lagu xaabeeyey haddana ayadu mar labaad in lagugu celiyo ood soo taagan tahay khalad wey waa dabaalnimo kugu jirta wey maanta haddii lagugu siray ruux baa xanuunsan oo isbitaal yaalla berrin alwaame baabuur baa kala jabay beri dam alwaame ahayn nin baaba xidhan oo bangaan la dhegay lacagta keen saddex dariiqoo kala duwan lagugu mara dhib ma lah laakiin in hal khayaano oo sideedii ah laba goor lagugu soo celiyo ku marto waa arrin khaldan wey muslimiinta waxaa lagu maray alxuriya walmusaawa haddana waxaa lagu maraya addimuqraadiya hadda waxaa lagu maraya atacayush silmi waxaa lagu maraya haddana alcawlama waa soo taaganna ya ah, irhaabba haddana lagu maraya la wadaa eh, alxarb cala mm, muxuu aha antterrorism miy wa dhihi jirteen hawlahaas waa isla soo taagannahay soomaali intay maqli u kusoo celcelin sida babaqadii baasha shimirta ahayd ee sawdgebigii bus kaga celcelin waa mushkilo waxa dalka nin weyn la taagan irhaabka waa in lala dagaalamo war irhaab muxuu yahay laisweydiin maayo xaggee ka yimid yaa lala dagaalamay yaa loo jeedaa waa mushkilo ruuxa muslimka ah waa inuu noqdaa weliba casriga aad joogto waa casru alkhidaacaad waalkhiyaanaad wey mhm. su u qarinhayo u qarinhayo islaam faashisti buri ninka ahaa bush su u socday ee wadaadada u daba taagnaayeen mushkila wey ya waxaa saddex lagu qaadan maayo almuhim wadaadka ama lasoo qabto wey sarwaalka gaaban muhiimaddu de islaam siyaasi baa jira islaam silmi baa jira islaam qoyan socdaa jira islaamka loo jeedo waa islaamka mutaarifka islaam almutaarif waa maxay waa islaamka nabi maxamed ummadda toos ugu xidhaya dariiq mubaashira daaragti ah ilahay rasuulkiisa laga amar qaato ninka la taagan wey hada way caddeeyeen abxaadtay qoreen dhan baa ku cad arrinta ayada dadku marka waa mushkilo hmm, mushkilahaas ka socoto almuhim hadda waxaa isku soo hadhay gaale iyo salafiya dagaalamaysa warku intaas wey asalafiya aljihaadiya iyo gaala isu soo hahay warku waa cadyahay hmm? asrifiil cilmiya silmiya ikaadi dhib mala ninka xil irmanays xasan oo kala jooji warkiisa waxaa isku soo haray asrifiil jihaadiya gaala isays waa soo geyey idinku marka iskala shaqaysta oo meelin haweenkiina iska biisha cidna waxba ku fali mayso ayib culamada waxay yihiin wadiinu liman qaatala calayh madhab salaf hada diinta waxaa iskalo xaggana mateli kara nin ku dagaalama ninka dhiiggiisa ku daadiya diinta mateli kara ayb adoo markii xoogow eh, la guulaystana sacabayni oo dhi dhaqaalan bixinhaya soo labisan marka xoogow la jabana cararoo guri hoosta ka geli ah, ah. maybasii kula halka ku daay ah, halkaa ku daay <laughs> <laughs> qorku waa cad yeesha waa ku og ama isqari waxaa leeya carar waayeel bay dhehen somali waa intaan la arkayn nin waayeela cararkii iyo oradkii waa intaan la arkayn nin waayeela uxugux iyo bukuxbux waa looga fiican yahay cirana cararto waa ceeb weyn laakiin haddaan lagu arkayni meeshu cidla iska baxso laakiin adoo lagu jeedo lagu arkayo inaad ciradii aad la cararto waa foolxumo waxay kula yidhahdaan dhuumasho uu dhabarkaadu muuqdo waa lagu dhintaa dhuumasho uu dhabarkaadu muuqdo waa lagu dhintaa haddaad tira waan dhuumanaya duudaada dheerana la arko hadda waa lagu dili dhabarka lagaa jebin idan waxaynu waa iska cadyahay war un tawxiid wanaagsan iyo mabda saxiixa ha lagu dhinto ummaddan yaan lamadabaloofin lama jarharaabin cashirkaan dhamay kitaabkii baad yabay dhaqaaqile ma ayadii sideedanku baabu man ramaa bileyli wuxuu baab yahay habeen dambe in sala dhaafin ma raba insha allah tacala man ramaa bileyli habeenka ninkii ruuxa gana muslimiinta ganaa waa khalad habeenkii waa mugdi dhagax inaad tuurto iyo ul iyo leeb iyo eh, xabad iyo waa mamnuuc wey xataa meeshu hadday mugdi tahay lama ogola way bulsho degan tahay ruux baa laga inu kaadi u fadhiyo ruux baa laga inuu kor tegey halis wey ishaadu markay arkayso wixii waa macquul laakiin meel mugdi aan wax tuurahaya lagaa yeeli maayo xadaanaa cabdulaahi bnu yaziid almuqri abu cabdiraxmaan ninkii qaariga xaafidka makiga awe xadaثana saciid bna abi ayub saciid ibna abi ayub ninka asaga waa nin iqa aw nin iqa calى aqali taqdiir kasoo khilaaf ku jiro qaala xadaثanii yaxya ibna abi sulaymaan layn اxadiiث can saciid almaqburi saciid ibn abi saciid almaqburi can abi hurayrata can nabiy qaal man ramaana biاlleyl habeenkii ninkiina dhagax tuura ama nagana falaysa mina naga mid ma ah axaadiis اlwaciid baa la yihahdaa sideeda ku dah sida raajixa ah nusuus اlwaciid ka nusuus الصifaat tumaru kamaa jaa haddaad tirahda laysa mina naga mid maaha annaga muslimiinta gaal waya ka dhalan ha u bixin adugu haddaad tirahda laysa mina laysa min asaabiqiin alawaliin aladiina yadkhulu ljanata bigayri xisaabin walaa ciqaab baab kale weeye nabigu ma dhihin adaa ku darsaday idan marka maadaama nas waciid yahay suusa zajrigu iyo goodigu u fuudaani ku daa laysa mina naga mid ma tihid la taagno adugu maxaad oga jeedaa hawlii taalamaadhi halkaa taagno saasaa saxiixa waana madhabka sufyaan athawri axmed mari jireen waana madhabka aslamka ah wey qaala abu cabdillahi albakhaari wuxuu uhi fii isnaadihi xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira nadarun far baa ku godan wuxuu u jeeda yaxya ku jira yaxya ibn abi sulayman oo layin xadiid ah baa ku jira lakin xadidku wuxu leeyahy shaahid min xadiid ibni cabaas man gashanaa falaysa mina waman ramaana bileyli falaysa mina dabaraani iyo axaawiya keyrkood soo saaray waana xadiid saxiixa wey ibnu xabbaan asago wuxuu ku bedelay man ramaana biالnabli buu i lakin riwaayat الnabli laga xoog badan yahay xadaثna khaalid ibn makhlط الqaطawani qaala xadaثna sulayman ibn balal taymi can suhayl ibn abi صالحin saduq can abi abu صالح dakwana samaan can abi hurayrata qaala rasul اlah man xamala calayna الsilaax man xamala ninka xumbaaroo qaada calayna yani calى اlmuslimiin asilaaxa hubka bigayri xaqin falaysa mina idan ruuxa muslimiinta dagaal ku bilaabo ee dhiigooda banaystaay asagoon wax daliiloo sharciga u haysanin falaysa mina ayb lama ogola hawsha ayada maxaa dhiigga muslimiinta xaaraan wey sibaab almuslim fusuuq qitaaluhu kufr alaa laa tarjicu bacdii kufaara yadribu riqaaba bacdikum bacda ayib lama ogolo laakiin waa inaad wixii xaq iyo daliil u haysato wey xadaثna muxamed ibn اlcalaa abu kurayb iqaة imaam qaala xadaثna alxaafظ xadaثna abu usama xamaad ibn usama can burayd ibn cabdilaahi bn abi burda can abi burdata can abi muusa alashcari waa qoys wax kala waranhaye qaala wuxuu ihi sheekha saxaabigaas qaala rasuul man xamala calayna silaax burayd ibn cabdillahi bn abi burda iyo abi burda iyo abu muusa intuba warkood waa cadiya in badan baad soo martay man xamala calayna silaaxa falaysa mina ayib bukhaari baa soo saray xadiidkan bihada sanadi nafsihi fi saxiix sanadka laftirkiisa xadana maxamed calaa abu usaama can burayd can abi burda can abi muusa baab idaa araada allaahu qabda cabdin biardin sanadkan dambe iyo xilligan haddaynu marayno wixii dhan baa isku khaldamay khawaarij iyo takfiir iyo jihaadiya salafiya iyo jihaadiya iyo salafiya silmiya ayib alxilirmaalayso dhan wixi dhan baa isku qasbay yacni masalada takfiirka iyo banaysiga ruuxa dhiigga muslimka dhiiggiisa waa in laga fiirsado arrintaana waxaa qorsho iyo qiimo ka gaaray culimmada waaweyn ee fannigan garanhaya wuxuu nin kastaba la boodi karo udubka ma aha hawshan yaa lasku qasin mayt laskuma qaso waa in laga fiirsado axaadiidkana marka man xamala calayna silaaxa falaysa mina waa axaadiid u shaqaysa ahlulirjaac marka dhib yimaado kale axaadiia lagu garaacay sheekh abdi madax lagaga garaacay eh, in cabdilxasan lagala hortegey eh, eh, axmed guri lagala hortegey dacwo kasta iyo dhaqdhaqaaq kasta oo islaamka inuu dib u soo celiyo mujadid ah ariiqatu rasul ummaddu inuu kusoo dabaala doonayahay marka cadowga ka hor yimaado la baabiya halgagayn galaan waxaa la dhahaa waa halgan khawaarij waa halgan takfiir waa halgan almustaxiliina lidimaaءi اlmuslimiin man xamala calayna silaxa falaysa mina ayb waa in la kala fahmo hawsha ayada nabigu salawaat اllah wasalam alay uhi man jaءakum waamrukum jamiic yuriidu an yashuqa casaakum faqtuluuhu kaa'ina man kaan maxaa ninka dhigiisa lagu banaysta nabig wuxuu ihi idinkoo wada jiro ummadoo wada socda ninkii idin yimaada isagoo doonaya inuu ummadda kala qaybiyo kala geeyaay ha la dilo ninku dan ha ahaado sheekhu inoogu weyn ha noqdo madaxweynaha allah ka dhigo ayib inaan hala dila lkaa'inan mankaan waxaa loo bannaystay fasaadkuu keenahayo iyo kala jebinta bulshada kala jebin ayaa ka daran weeye isaga dhiiggiisa nabig wuxu sal l slam shareecada waxaa ku sugan ninka jaajuuska ee muslimiinta sirtooda bixinaya in la dili xadiidka xaadib baa u daliil ah waxaa u deliishada alimaam qurطubi waxaa u deliishaday ibn اlqayim waxaa u deliishaday ibnu taymiya ibnu rajab ibnu rushd iyo غeyrkood deliishaday ninka sir bixiye waraa qore nabi maxamed baa soo socda labigiis waa bannaanya ninka la soo sobta ka war ee kugu ridaayo ninkii sir bixiye war sheegay war baa dhiiggiis waa bannaan yahay ama waxaa taha liriddatii wa dheh ama waxaa taha waxaa weeyaan waa xad iyo cuquubaad doonta dheh hadday kuu taallaay idan ninkii gaalka la safan ee la aqdaaman ee kaalmaynaya ee gaalkabaa kaaga daran maxaa xugum ah idinka idinta alla shacaabda wuxuu nimay waxaad akhribantihiin nimanka mushrikiinta ee asnaamta caabudaya yuusuf alkowneyn iyo axmed albadawi iyo dabataga cabdiqaadir jiilaani ee qubuurta ku wareegahay een u sheegnay lagu geri waaye gaalo wey ninkii difaacana gaal wey saasuu ku dagaalamay ilaa yowmin hana dacdaisu taagan tahay ragga ka hor yimidna wuxuu yihi kafarati bacdamaa idin cadayna islaamka war maxaa isku hayna war ilahay keligii caabuda calaa ariiqati rasuul ku caabuda culummadanna u duceeya farahana ka qaada iyo ahlu qaabuurka iska daaya ma ay dayn mayna ahlu qaabuur hadan lasi mara u socon maayo markay xaaladu idinku adkaato fastakiisu biahli qubuur baa la yidhi ahlu qabuur kaalmaysta ah ayagaabaa yaabane oo waxay ku sugayaan war loo haynini soomaalidu marna way saxan tahay marna way kharibayin marxay ku leeyihiin qabri bay dhaheen qori kutuur mooyeen e qori kaadka mala mar in hala caabudo hala baryo bal isu gee marka hore saa yidhahdeen fitratin bay ku hadleen iyo caqligoo saxiixa ah qabri in qori lagu tuuro oo xaabo lagu tuuro oo isagu la daboolo mooyeen qori laga qaata iyo xaabo laga gurta mala laakiin markuu dhib dhaco cirka roob laga waayo asaga hala baryana waa kuleeyihi bal isu keen waaya ninka qoriga qaadan waayo qori issaari waaye see roob u keenhaya waxaan isqaban karin bay saa iskugu darhayaan ruuxu mar hadduu fido ay ka hallawdo caqligu ka hallaabana wuxuu doon yuu aaminaa ayib almuhim yaan xadiidkana meeluusan lagu xambaarin muslimiinta dhiigoodana yaan lagu degdegin bikayri bayinatin wa xuja labadaa madhab baa meesha ku jirta nin gaaloo gaalnimadiisu caddahay oo gaal ku aqdaamanhaya oo ku weerarhayana waa muslim aan la soo istaagin muslim aadan hubin dhiiggiisa waa jaajuusna ha ku dilin ayib hawshaa marka waa in darafay naqiid loo dhexeeya la rabaa ayb arrintaa waa in laska ilaaliya wy baab ida araada allahu qabda cabdin biardin jacala lahu biha xaaja ilaahay markuu doonaa addoon inuu qabdoodo xadiidka waynu soo mareeye biardin meel uu nafta kaga qaado jacala lahu biha xaaja meel baa ilahay inuu xakawda kaaga qaado la doonahaya ruuxda lagaaga qabdooda weligaana maada tagin dan baa lagaa gelinhaya ayoon weligaa xamar tegin baad dhihi xoogo baa lagu sheegay xoogo laguma sheegin xabkaadi baa yaalla ayib adoon weligaaba hawl kaa gelin baa dhihi meel heble waxaa lagu sheegay xoogow biyo cabaal ah baabuur waad rarri waa tegi asaga kula gadoomi maca salaam dan baa lagaa geli lagaa geli saa u dubto waa inaga soo sheegnay qisadii laga soo guuriyey nabiy llahi sulaymaan iyo malakulmowd iyo ninkii hindii ugu turiyey dabaysha io amar ayib xadiidkii wey xadaثna سulaymaan بn xرب aلأsdي qاala xadaثna xamaad بن زayd بn dirhم الbصrي can ayub ibn abi tamiimata sakhtayaani can abilmaliix caamir ibni usaama baynu soo mara inuu ahaa min iqaat taabiciin can rajuli min qowmihi rajul tolki ah nin tolkii uu ka waranhaya ninkaana waa saxaabiga aynu soo marray ahaa abu cazata aynu ku soo marray yasaar ibn cabdillahi alhudali wa kaanat lahu suxba ninkaa asaga ee tolkii ana suxb buu lahaa wuxuu ahaa asxaabta nebi maxamed qaala abu caza baa loo yaqaana saxaabiga magaciisa yasaar ibn cabdillahi alhudali toddoba boqol sideed iyo siddeetan bayna kuso mara xadiidkan bihada sanad binafsihi oo inta dambe ah inta dambe abulmalix laga bilaabo ah ama inta kale min ariiqin aakhar buu ku yimi ayib wuxuuna halkaa ku socdayay bukhaari saxaabiga magaciisa qaala nabi nabi wuxuu yidhi idaa araada allahu ilaahay markuu doono qabda cabdin addoon qibdooshihii u nafta uu ka qaado inuu xijaabo biardin meel u nafta kaga qaado jacala rabbi wuxuu u yeelay lahu lilcabdi biha biاlardi xaajatan danbuu ka geliyaa dan baa kaa geli waad aadii kadibna halkaasa nafta lagaga qaadahaya badan bay dhacdaan baabu man imtakhaa fii awbi wuxuu baabay ninka ku xaagsaday ku candhuftuftay maradiisa xadaanaa xafs ibni cumar saduuq qaala xadaanaa yaziid ibn ibraahiim atasturi abu saciidin albasri ninkaasi qawe xadaanaa maxamed siriin abu can abi hurayrata anahu abu hurayra tamakhata maalin wuxuu ku xaagsaday ama ku xaakooday fii awbi maradiisa candhuuf buu ku tufay maradiisa markaasuu saa ugu jibiyey uma qaala wuxuu hi bak bak buu i wagar buui hawlaas qaban karin bakduma yani caduma amru wa fakuma hawshu markay kul ay weynaato wey oo tira hawshu waa gudbay waa qaan gaadhay wey nin kebel ah bakin bakin ama bak bak waxaa tiradaba abu hurayrata abu hurayra miyaa yatamakatu ku xaagsanaya ku canuurtufanaya maanta filkataani suufki cudbi mare laga sameeyey mare cudbi oo suuf laga sameeyey oo qiimo badan miyaan maanta canuur ku quuloo ku tufahayaabu wuxuu ka sheekeynaya noloshu soo maray buu ka sheekeynaya maantana inaan taaganahay ayib inaan maro <laughs> cudbi laga sameey suuf ma aha dhawartu way khariban tahay dhawartu way uri waa maro cudbi laga sameeyey geedkan markaa u taqaanaan suufka caadigaade ee baxay nabaadka kaasaa kataanka la yihahdaa ra'aytun waxaan asarkooy soo martay buu ihi usracu anoo laylagdahoo suuxaaya bayna xujrati xujrati caaisha waalmimbar mimbarkii nebi maxamed iyo qolkii caaisho tani musqulaha uga dhawaa masaajidka musqulahenan uga dhawaa anoo intaa dhaaysa ku kufaya kusoo xaay gaajo darteed ba isoo martay maantana intaan xaaq idhi baan maro cudfi ah saa ugu tufay idan ruuxa muslimka waa dhihin ba inamaa waristu kaabiran can kaabir lama raba sheekh inaad nicmada ilaahay ku jisaarto ku kufrido oo marka hebelo waxaan garan nairobi anoo sakaraad ahoo aan kama habaalashan karin maantana baabuur marshadiisa ku socotaa warniyow ilaahay intaa ku siiye xoogo ii dhiib miyaana taqaana weligii binin shaqaystan ahaaye xagee kuso arka waxaas baagamuduba ma samarshadeeduba wabaa ilaahay nicmadiisa qiro iyo galladii abaalku rabbi kuu galay subxana wa tacala yaquulu naasu dadku waxay dhihi jireen markaan suuxo majnuunu waa waalan yahay waa nin xanuunsanoo waalan maankaa lagaga jira maskaxda wamaa bi iman haynin bui ila ljurcaan gaajo ka ahay waxaan gaajo ka inu hayma jiraan bui bal wakii fi saxiix halkaa qoorta lagaga istaagi jira nin remiya iman buuna kas halkaa iga istaagay taawaadda ah cayl carabtu waxay yaqaaneen ruuxa xanuunsan ee jibku dhaco halkaa lagaga istaago kadibna wuu miirsan bay dheheen waana caqli fiicanoo xididahaas xididahaas neerfayaasha waaweyn labada mardi ee labada dhinaca ruux haddii laga cadaada jinka qabo way anfacdaa uu ku caafimaada marka waxay halkaa uga istaagahaen ma aqaano meelay meel ka keeneen waa hawl mesha ku jirta wey asxaabu ulqi hadda waxay meelaha in la qabto waa loo baahan yahay ayib almuhim maradu waa laskaga xaagsan karaa waa bannaan tahay weeye waa lagu candhutufan karaa wamaca daalika abaalka uu qiranaya ilahay subxaana wa tacala u galay abu hurayran waa kutusahaya baabulwaswasati waswaaskii u baab yahay in qalbigaada iyo calooshaada iyo wax soo galo mhm. xadii baan ka booday miya mhm. marxaba si fiican saxiix wey wixii nicmo ilahay adduunka kugu siiyo waxay nuqsaan ka tahay minus waxay ka tahay nimd nicmooyinkaada aakharo waxaa adiga kaa fiican ninka asagoo camalkiisi khayrka ah iyo saalixaadkiisi xasanaadkiisi aan adduunyo ka banni geeriyoon sida muscab iyo xamse iyo ayb marka waa nuqsaan wey xaggana diidi mayso nicmada rabbiga uu ku siiyey waa inaad ka noolaato ina allaha idaa ancama calىa cabdin nicmatan yuxibu an yaraa aw an yuraa asaru nicmati calayh ilahay addoonkiisu hadduu xoolo siiyo oo nolol siiyo wanaagsan inay kaa muuqata la rabaa ninka malyan dheerka iyo kan miskiinka ah in la kala garan wayso mushkila maa oo macawiso wada qoorasifaysa soo wada qaataan oo wada shaar daldilacsan iyo afkin wada luun ku yaalo wada sakaraad indhaha wada casyiin idan waa in la kala garto ninka xoogo wale lagu hagaagi karo ee qaaraanka loo doodan karo ee muslimiinta iyo masaakiintu ay martinayaan iyo ninka miskiinka asaga waxba laga qaadi kara wa in la kala garto ruuxa muslimka waa in nicmada rabbiga ay ka muuqato wey taana inaad ku kibirta ma aha kibir lagama hadlaayo laakiin waa in rabbi kuu nicmeyo la arko hebel badyahan waa dhaqan yahay waa dhaadan yahay nicmaa ka muuqata iyo naacaw waa in la yidhahdo ayib bاب الوسوسة xdثna محمد بن سلام البيkدي قال أخبرنا عبد بن سليمان <clears throat> الكلابي عن محمد بن عمرو بن علقمة صدوق حسن الحديث xdثna أبو سلم بن عبدالرحمن الزهري عن أبي هريرة قاalوا waxay dhaheen saxaabadu xadيث wanaagsan wey yا rasuul rasuulka ilaahyw إnaa نجد anagu waxaan helaynaa فيi أنfusinaa naftanada ka helayna qulubtanada شhayئan shay baan dareemaynaa ma نuxibu aanan jeclayn أn نتakalama bihi inaanu ku hadallo oo dibnahana wuu soo dhaafay wa ina lanaa weliba uu noo sugnaado inaan ku hadalla noogu sugnaado maa alacat calayhi shams waxay qorax u soo baxda adduunka oo dhan halaydin siiyo wixii qalbigiina hadda aad dareemayseen sheega haddii maana yeelan bay leeyihi saxabadu leanna waa arrin culus wax la sheegi kara maa afka lasoo marin kara maa marar baynu qalbigaanadu ka khawaadir oogu soo dhacaa adduunka waxay qorax u baxdo o dhan baa laydin waxaa sheega haddiina la yidhahdana maana yeelan bay leeyihin saxabadu arrintaaniba ka warran qaala wuxuu hi awaqad wajadtum daalika arrintaa ma dareenteen ma hesheen waswaas shayaan baa ku dhihi rabbiya abuuray subxana wa tacaala acuudu billahi min ashan adan kudayn kaa bixiy horta nabi maxamed umad muxuu kaga duwan yahay horta see lagu ogaaday in horta janna ay jirto muslimiintu hadday xaq yihiin ma addunkao dhan qabsan dadka iska dhiciyaan hebel hadduu khayr ku tagan yahy maxaa loo dilo u dhintay warkaasuu kula soo istaagi yani waa as'ila kufriya weeye ruuxii aamine ictiqaadana ku gaaloobi laakiin maadaama xadiisu nafsin uu yahay qalbigaada wax ku soo dhacaya xaggana aan ku daahaynin on ku degaynin uu yahay waxba ma laha haddaadan ku dhaqmin ama adan ku hadlin ayb lakin marka intaad aaminto ad soo istaagto haddaad ahlu khayr tihiin ilahay sidaa idima gale ayib hadday muslimiintu xaq yihiin gaaladu ciraaq ma qabsateen ayib marba ku anfacaysaa waagii bakdaad la qabsaday yaashow kusha cabdiqaadir difaaci jiray mid ku kacsanaa ayib yaa murmay midna wuxu marka she cabdiqaadir hadduu awleeyaho wax iska dhicin karo maraykan baqdaad ficliin baqdaad meeshan ku xabaallaa ma aha ad aadi jirteen ha muxuu maraykan bush oga celin waayo baqdaad hadduu intaad leedin waxbuu taraayo cabdiqaadir noo gargaar waa macno fiican laakiin sheekha in meel lagaga dhaca ma sheekhu waa sheekh caalima muxtarama min aimati alxanaabila qiimo badan laakiin inuu wax celiyo iyo wax taa masale kale wey in la baryo oo lagu xadgudba lama ogolo in asaga aad baksiso nin sheekha caabuda ama ku khaldama daraadii shekh waa cida laga yeeli maayo inaad sheekha cida la yeeli maayo laakiin ninkan khaldan la dagaalam oo asagoo ka shaqee gacan haddaad danto oo tag laakiin waxba sheekha ha fanan laakiin haddii aad ku saxayso khalad jiraaye ood leedahay hadduu meyd wax qabanayo ama awliy wax tarayso baqdaad bay difaaci lahaye waa war saxa warka asaga laakiin in sheekha isaga la duro shaksiyan loo duro lama ogolo afar badan ka badan bay qabsadeen haddii taas wax ku socon hayo xaram almakiba qaraamadaa qabsatay oo xajar aswad intay qaateen hamsa wa ishriin sana haysta mise alaaa wa sana taa maqaadirta kawniga adag kuma taalle waxaa ku yaalla alamr asharci inaad halganto sabirto jihaado ninka khaldan aad tirado waa khaldan tahay ka saxana aad taageerto ilahay wuxuu xukumayay fi dunya ku xukumhayo iyo waxa dhacaya rabbi u taalla hawladi ku taalla ma laakiin adigu waxaa ku saaran qadarkii dhacay asabru wey inaad ku sabarto aaniya amarka sharciga sharcigu ku far la timaado ilaahay baa qadara gaalada ina qabsantii halla fadhiisa lama ogolo waa kufri iyo gaalnimo wey ilaahay markii musiiba kugu dhacdo inaad sabirto ku amray aaniyan aad la timaad wuxuu rabbi ku afaro inaad jahaado ah halganto ah ayib middaas wey qaalu waxay nacam nebi arrintaa waa dareennaa waana aragnay qaala wuxuu hi daaka midkaa waxaa weeye sariixu اliimaani iimaankiisa caddaa wey waa iimaan dhab a wey inaad ogaateen arrintaa inay xun tahay su-aalaha qalbigiinna ku imanaya inay xuntahy maxaad ku ogaateen biislaamikum wa iimaanikum waad ku ogaateen inaan lagu hadli karin oon carabka la soo marin karin dibnaha la isaga soo bixi karin maxaad ku ogaateen biislaamikum wa iimaanikum idan huwa sariixu اliimaan ama ninka gaalkaa ama faajirka faasiqa ama zindiiqu waxa uu ku halaaqi way ka soo bixi inay xun tahay ogaalaad ogtaa dartii bay ujeedaan ku hadasho adduunyadoo dhan in laysiiyo inaan ku hadlo waxaa ii dhaanta inaan addunyado dhan laysiiyo ayib inaan laysiinin baa ii dhaanta yani waxaaso dhan waa naashi can iimaanika wa quwatika wa islaamika ka tahay marka taas waa dalika sarix اliimaan ibn cabbaasoo maalin waxaa lagu yidhi ibn cabaasow annaga muslimiinta ah markaan salaada gallo ama tukayna waswaas iyo shirki baana galo oo laba maad tukatay ma saddex maad tukatay raahibka hebel ah ama eh, yahuudiga qayska ee meesha fadhiya ee hebelka meesha fadhiya wuxuu sheegaa asagu inuusan inaba waswaasay shiki uusan lahayn ma saawiyo wuxuu ihi taabiciga wala wuxuu ihi doqon baa taan ku malayn buu ma caqli badnid shaydaan bu wuxuu ruux dhintay oo qalbigiisu dhinto meel uu soo dhigtay ma waswaasiyaba waa qulub dhimatay oo u meel dhigtay sidiisuba ayib qalbigu waswaasin ee weerarka ku hayo waa ninka ishayaan buuri ee ogya inuu wanaagsan yahay saas waa xaqiiqa jirta wey waa hor uu ka saxarsaday oo dhintay oo bakti weerarhaya idan quluubtu waa saddex culamadu leeyihiin qalbi macsuum can dalik waa quluub alambiyaa waalmalaa'ika iyo qalbi u disho oo meel u dhigto oo qalbiga gaalada iyo fajarada waaweyn ee fasaqada ka saxarsadayba eber waxba usan ku falayn iyo qalbiga u dhexeeya siraac sijaal walxadbu baynahuma sijaal waa maxay waa quluubu lmuminiin idan marka wuxuu yihi qalbi dhintay shaydan wax ku fali mahaye ninka muslimka ah ee iimaanka leh ee og inuu ogyahay inuu la dagaalamayo ilahayna u dhawaanay ninkaas ula dagaalamaya bu idan boob nasaraani oo kaadi ku weysan oo sakaraad ah marna sukuul qufraan qaybinhaya iyo mad xabar yahuudi oo sakaraad ah waxba la weydiin maayo meel bu dhintayba gadaal buu geeyey an xariis baan ii qoran mise jarir baan idin qoran xariis yani bihada sanadi nafsi can muxamed ibn salaam albikadi bihada sanadi nafsi can xariis ibn cuثmaan can leyt ibn abi sulaym ninka daciifka ah can shahr ibn xawshab xasan xadiisida raajixa ah qaala wuxuu ihi dahaltu waan galay ana aniga shahra iyo wakhaali abtigay calىa caaishaan u gallaybu faqaala abtigay wuxuu yidhi ina axadana midkaano yacrudu waxaa u bambixi oo ku soo dariyi fii sadrihi laabtiisa maa shay low takalama hadduu ku hadli lahaa bihi m shayga asagaa dahabat aakhiratu eh, dahaba maxaa idin qoran dahabat aakhiratu aakhiratu ay tagi lahayd yani abtigii baa su-aal weydiiyey umuna caaisha la weydiin xuri hooyoy midkaana waxaa ku iman qalbigiisa iyo laabtiisa waswaas iyo shaki haddaan ruuxa uu ku hadli lahaa uu diintaba ka bixi lahaa oo uu gaaloobi lahaa ubay ibnu kacab oo qur-aanka aad u yaqaanay baa nabi maxamed yaa isxaabo xuma quraan arinaysa suura naxli nin qaab u ahriyey saxaabi kalena qaab u ahriy labadiibu qabtay wuxuu hi sidan qur-aanka looma ahriyo aayadana saasna nabi maxamed looma ahriyo nin kalaa yimid suuratulisraa baasna si kale u ahriyey dhowr nin buu isu keenay wuxuu hi qur-aanka yaa idiin mariyey nimanyo waxaa nabi maxamed baa noo mariyey ma nabiga idiin mariye haa aniguna nabiga qiraa'o kale u i mariy waa iskula tageen keena buu soo kaxeeyey nabi maxamed oo ka dhegeysa nimankan waxay ahrinhayaan bal saaabiga kasii daa saxaabiga kasii daayey faqad axsanta ale agga fadhiso adugan kasii daa u kasii daayey axsanta xagga fadhiiso adna u dareeriyey waad wanaagsan tahay ubay adna akhri waad wanaagsan tahay fakulu xasan socda ubay marka wuxuu hi saacadda waxa ay shaki aan diinta ka shakiyey iyo qur'aanka xataa walaa id kuntu xataa waagaan gaalkaa kama shakiynba waagaan gaalkaa shaki aani gelin baa i galaybu nabi maxamed markaasaan isbedelaybu taayur wejigay dhahoo dhan baa isbedelay markuu xanuunku qabto il waa xanuun shaydaani nabi maxamed baa ubay soo qabtay meesha xabadku ka garaa shafka ayuu nabigu dhowr dhubax kaga dhuftay markaasuu ubayo qur-aanka calaa sabcati axraf baa lagu soo dejiyey nin kastoo wej ka mida waafaqana waa qiraa'a kaafiya shaafiya wadaadahan faraha ka qaad adna taada akhri wada socda waagii dambe haddana suuratu lam yakun baa soo degtay ama wayba joogtay nabi maxamed baa ley intaad ubay u yeedho ku akri aayadda suuratu lam yakun nabi maxamed ubay u yeedho ubayow kaalay waa sidee suuratu lbayina kugu akrinaya suuratu lbayina nabi maxamed maxaa jira ku akri baa la yidhi ma ilaahay baa aniga magac iga sheeg ubay ibnu kacab ma ilaahay baa yidhi ha lagu akriyo mise nabiga adaa ii gartay may rabbigaabaa ku magacaabay u miraaday yani oohimbisla gadiy maxaa yeelay qiimaha ilaah agtiisu ku leeyahay iyo fadliga darajada ayuu xusiyaan addoon addoommaga bismihi la sheegay ya rasuul iqra suurat albayina calaa ubay bna kacab nabigu waa ku akhriyey oo ku dhammeeyey xaafid katir wuxuu leeyay waxaa ku jira suuradda qur'aanka baa laga warramaya fiiha kutubun qayima waxaa ka horreyy mxuu aha isheg iisoo qabo rasuulu min allahi yatluu suxufan mutahara fiiha kutubun qayim intaasa muhimadu tahay bu ibn kaiir idan waa taskiya iyo tabri'a lilqur'aan iyo caddayn la caddaynay inuu min cindi illahi nabigu shuqul kulahay idan marka waxaa weeye ruuxu shiki waa ku iman karaa laakiin lama raba shiku inuu ku dego oo qalbigaada fadhiisto ayb idan umuna caaishu weydiiyey ninku arrinta ayada walow dahara hadduu hadalkaa uu ka soo baxana laqutila bihi waaba loo dili hada waaba loo dili waa indiiq fakabara alaaan saddex goor bay allah akbar tir umna caaisha allahu akbar allahu akbar allahu akbar barti uma qaala waxay tihi su-ila rasuul lla can dalik nabi maxamed baa la weydiiyey shakigaa iyo waswaaskaa shaydaanku uu quluuba almuslimiin ku tuurahayo faqaala nabigu wuxuuna ka yidhi idaa kaana daalika arrinkaa markuu dhaco min axadikum midkiin ka dhaco falyukabir alaaan saddex goor allahu akbar ha yidhaahdo fainahu lan yaxisa daalika ilaa mumin arrintaa ayadaa lan yaxusa daalika ilaa mumin ruux dareemi oon mumin ahayn ma jiro wey idan kaafirku horaan buu soo dhigtay maxaa laga waswaasin waaba gaale ninkii iimaan qalbigiisu ku jiray islaamnima iyo qoyaan diimeed ayaa shooca lagu furaa laakiin ninku mar hor qalbigiisu u mugdi ah oo dulmi iyo kufri ka jira maxa laga waswaasin meesha muslimka loo waswaasin laha la geyn lahaa bu asagu fadhiya kan marka nin fadhiy meel la kacin idan ninka waxaa iska la raadsanaya ayb fainahu lan yaxisa ma dareemo dalika arrinkaa asagaa ila mumin daciif isnaad shahar wa daciifaan ama shahar waxaa raajica inuu xasan xadiid yahy ama ley saxiix wa inuu daciif yahay almuhim xadidka caaisha waxaa la odhan karaa waxaa u maqhraati kacahaya xadiidkii hore eenu maraynay xadiidu abi hurayra ahaa laakiin intan dambe ah falyukabir alaaan wa biduuni biduuni shahid markhaatima intaa ma laha wa can cuqbata ibni khaalid asakuni iqat imaam xadaana abu sacd albaqaal baa loo yaqaanaa saciid ibn marzubaan oo daciif wa kaana qaari'an xaafida lilqur'an اlkariim qaala samictu anas ibni malikin yaquul qaala rasuul اllah lan yabraxa annaasu dadku ka zuuli mahayaan dayn mahayaan yas'aluuna inay su'aalo uun soo dayn hayaan camaa lam yakun wixii aan ahaanin ummadda ay dadka weydiinayaan waxaan dhicinba waxaa ma dhacay waxaa ma iman doonaa sa hadday noqoto maxaa dhici doona kan hadday noqoto su'aalo macno daraa lan yabrax annaas lan yazaal naasu wey yas'aluuna inay dad weydiinayaan ahlucilmiga camaa lam yakun camaa lam yuujad walam yaqac xataa yaquulu ilahay marka dambe ka dhahaan allahu khaaliqu kuli shay faman khalaq allah su-aasha saad u wado marka dambe waxay kuu geyn adduunkan oo dhan iyo wax kastoo adduunka jooga min abina aadam ilaa qiyaami saaca iyo qabla abina aadam ba wixii makhluuqaad ahaa ayib waxaasoo dhan ba ilahay baa abuuray fi dunya walaaakhira laakiin ilaahayga wax abuuray asaga abuuray waa su-aal meesha marka uu shaydaan keenaya soo daynaya haddaad tiraa mid kala abuuray kaa yaa abuuray noqon kaa sii abuuray kaa yaa sii abuuray labaa sii abuurtay labada yaa sii abuuray waa su-aalaan soo xidhmayn weligeed dawr iyo tasalsul baa ka dhalay idan marka hawshaas waa hawl shaydaan ayib nabig marka wuxuu hi faidaa balagahu xadiidka fi saxi bukhaari lafdiga ahaa falyastacid walyantahi arrintaa markuu shaydaanku ku gaarhsiiyo acuudu billahi min ashayطaan الrajiim hadalka halkaa kaga hadh wa cinda muslimin falyaqul aamantu biاllahi wa rasuulih markuu shaydaanku warka uu kugu soo turi qasab wey qasab wuu kugu keeni marar badan su-aashaa way kugu iman hadday kugu timaado waxaad tidhahda aamantu biاllaahi wa rasuulih acuudu billahi min ashayطaan الrajiim wa cinda abi daawuud falyaqul allahu axad allahu الsamad lam yalid walam yuulad suuraة اlakhlaas akhri qul huwa allah axad ka sii daa abu daawudna saas wariya almuhim waxaa weeye bacdu riwaayadna waxay tilmaamayaan inaad gacanta dhanka bidix aad saddex goor canuurta u tufto ilahin ad ka maangasho almihim ka har hawsha iyada ah suaalaha jooji ilahina ka maangasho sharkiisa baabu hani malaha xun buu baab yahay xadaثana ismaaciil ibn abi uweys xadaثanii malik can abi zinaad can alacraj can abi hurayrat ana rasul qaal iyaakum wadana war malaha iska ilaaliya malaha xun wey faina dana akdab اlxadiiث maluhu waa sheeko iyo war midka u been badan idaa danantum falaa tuxaqiquu haddaad wax malaysaan dhab ha ka dhigina walaa tajasasuu ruuxa ha dabagelina jaajusnimo akhbaartii ruux in la dabagalo oo la daba istaago lama ogolo taxasus akhbaar walaa tanaafasuu adduunyada ha ku tartamina aakhara waa la ogolyahay wa fii dalika falyatanaafis almutanaafisuun walaa tadaabaruu dhabarka yaan lasu duwan manaxdada yaan lasu duwan walaa taxaasaduu yaan laisxasdin waidaa xasadtum falaa tabquu ruuxa muslimka wanaagga uu leeyahay cilmigiisa aqoontiisa caqligiisa qurxiisa marar badan baa adeshow intaan adeeg lagugu soo wareejey fiican lahay laakiin ruuxaa xastan weye baqi waxaa weeye inay kaa muuqato oo ruux la dagaalanto dhaqaalihiisii magaciisii sharaftiisii waxqabadkiisii caqligiisi ad dagaalanto muxuu yaqaanaa muxuu hayaa bakayl weye qatoc weye waxay kaa tahay ninka inaad dhulka la sinto idan lama ogolo xasadka noocaas waa wax xasaasiya marad nafsi oo kugu imaan kara weeye laakiin isan kaa soo bixin afkaada iyo aadinkaada iyo dhaqankaada yaan laga dareemin inaa ruuxa walaalka muslimka ad xaskay walaalka aad xasayso lama ogolo walaa tabaaqaduu hasu caronina liana alghadab waxaa weyaan asaasu shari wey caro hadday timaado shaydan baa meeshu soo istaagi idan waa la kala goy carada ka fogow wa kunuu cibaad allahi ikhwaanan addoommihii ilaahayow waala ahada waaba tiini yacni ilaahay baa waa laydinka dhigay laakiin muujiya way dhaqankeeda laydinka arko ayib wa kunuu cibaad allaahi ikhwaanan yani camaliyan waad rumaysan tahay dadka muslimiinta in walaalahayii waad rumaysan tahay laakiin dhaqankeedi baa lagaalaya taas ah, ah, mushkiladu taas wey eh, qawmiyaad iyo canaasir iyo qabiyaalad iyo wax la garan waaye iyo qaaliin iyo wadano baa dadka kala qaybi waana ta noogu daran wey weligaa nama soo marin konton iyo toddoba dawlad nama soo marin fi taarikh kun iyo afar boqol oo sano mise kun iyo afar boqol iyo afartan sano ama konton sano bay muslimiintu soo jeedeen nama soo marin fi taarikh konton iyo toddoba dawladood oo kale ajaaniba baasaboor laisku qaadan oo lagaa cayrin waddanka lul islam ka bax ajnabiad ka tahay oo adiga gaalkii kiristanka ama yahuudiga ad u xaqsimantiin bal asagoo kaaga xaqbay mararka qaarkood fi taarikh nama soo marin balaayaa la marhaya ayib <clears throat> xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qاla xadaثna xmاad بن سلمة أخbarna ثاaبت عن أنس qاal baynma النabiy baynama xili annabiyu rasuulku maca imra'atin uu la socday xaas ama haweeney oo min nisaai xaaska ka mid a id mara nabiga waxaa soo maray bihi rajulun id mara rajulun baa bihi binabiy rasuulka soo maray ninkii baa marka tallaabada boobay markaad garanaysaan fi saxiix markaasuu cararay ayb faqaala yaa fulaan nabig wuxu uhi hebelow ha ordin nin ansaariya u ahaa ina haadihi zawjatii fulaana middantadii waa xaaskayii heble ahayd safiya bintu xuyay ibnu akhtab qaala wuxuu yihi saxaabigii man kuntu adunu bihi falam akun adunu bika buuri man kuntu mise min kuntu bu idin qora min mise man buu idin yidhi man buu idin yidhi man kuntu adunu bihi falam akun adunu bika buuri saxaabigu nabi maxamedo haba jiro dadaan wax u malayn lahaa wax xune laakiin maadiga nabigaan ku malaynaya xumaanta ayib haddaama dad dhihi lahaa ninka islaamka lala socda ajnabi ka ah waaba dhici lahay laakiin ma rasuulkii nabi maxameda ah ee macsuumka ah miyaan u malayn inuu islaamka ajnabiga la socdo qaala ina shayaana yajrii min ibni aadama majra dami nabigu soo gaabiyey ma aha in adiku tunsanahay laakiin cadow waxaa jira shaydaan la yihaahdo bini aadamka wuxuu maraa xeedaha dhiibu qaadaa xeedaha dhiibu qaadaa ina shayaana shaydaanku yajri wuxuu maraa min ibni aadama ka mara majra dami dhiigu meeshu mara bimacnaa suu dhiigu kuu xogo ee kuu dhex qaado ayuu shaydaankuna ku dhexunaya oo ku dhexqaadaya wuxuu doonuu kaa dhaadhicin idan waxaasoo dhan jooji malaha beenta aan jooji haddii ruux muslim war lagaa soo gaadhsiiyo waxba ka hor jiraandhe lain kunta qad bulliqta minii khiyaanatan lama buliqoka lwaashi akashu akdabunin nin baa wuxuu ihi waxaa ley hebel baa saa kulaa waa laisku diray wuxuu ihi haddii dhib laysoo gaadhsiiyey ka ku soo gaadhsiiya waashiga ah akashu akdabu idan waa inaad asaga tuhunto ninka warka keena tuhun ma lahaadana tuhun ina ruuxa muslimkaa waa inaad wanaag u muujiso amaa xadiidkii ah ixtarisuu min annaasi bisuui dan waa daciif xadika asagaa ruuxa muslimka asal waa inaad khayr iyo wanaag ka filato way ka malaysato allaahuma inay xaqiiqa iyo bayina timaado ninka inuu nin xun ku cadaynaysa mooye asalka laga dhaqaaqi maayo hawsha waa in la iska ilaaliyo ah, isla xadiidki way isla xadiidki way laba saxaabi bay ahaayeen marka laakin waa isla xadiidka qayb buu ka soo gooriyey bukhaari mar ikhtisaariya marna soo mudawal sheega idan laakin xadidku xadidku wey xadaثana yuusuf ibnu yacquub الصفاr ثiqة imaam qaala xadaثana yaxya bnu saciid waa ثiqa laqabhu jamal baa loo yaqaan ninka akhuu cubayd ibnu saciid alqurashi qaala xadaثana acmash can abi waa'ilin can cabdillahi bni mascuudin qaal maa yazaalu lmasruuqu dhegaysan hadda maluhu meeshu ku geysinhayo maa yazaalu ka zuuli maayo almasruuqu minhu ninkii wax laga xaday yatadanaa inuu wax malmalaynhayo tolmi hebel baa qaaday ma haddaa hebel baa guriga soo galahaye mixiriguu ku lahaa casharka baa hooyo mobaylka xaabiyey see wax jiraa ummadoo dhan buu tuhmayaa ruuxii wax laga xaday yatadanna ee yatadananu wey xataa yasira ilaa uu noqdo ruuxii wax laga xaday acdama danban min almasruuq min asaariqi min asaariqi ilaa uu marka dambe ka dembi bato ruuxii wax laga xaday ruuxii wax xaday fiqiga saxaabada u wadaadkana tuhmi oo kulligiin waa tuhmi oo dadko dhan baa tuhmi mobayl haddaad watid lagaga qaado xataa wadaadku aqrinaya samaysa wadaad slmka kamid ummadda wacdinhay yaa kitaab masxaba oo meel dhigtay masxaba oo meel dhigtay suuligu aaday kitaabka qur-aankaabaa ilmo yare wax qaada waa laxday khud usoo istaagay membarkuu fuulay ummadda ba waaniyey masaajidkao dhan baa wada ilmeeyey waa la ooyey markuu dhex maray wuxuu hi kullukum yabkii faman saraqa almasxaf buui nimanyo kulligii waad ooyeysaani kitaabkii yaa xaday nimanyo wdinka kulli khushuucsana wada ilmeynhaye masxafka yaa qaatay ada wadaadka wuu wada tama dadka o dhan bu tama ooyinta wuu arkayna baanbaanta idan markaad muslimiinta o dhan tuhunto mobaylkii yaraa ninka xaday ee ku xaday ee saariq ahaa adaa ka dambi weyn jamiica almuslimiin ama bulsho dhan oo boqolaalan ayaad tuuntay madaxun baad u qaatay dembi weyn wey markaas taasuu ka digaya saxaabigu xadaanaa muusa bn ismaaciil atabudaki qaal xadaanaa xamaad ibnu salma قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة مجهول عن بلال بن سعد الأشعري ثقة فاضل أن معاوية معاوية كتب u qoray fariin ilىa abi dardaa bu u qoray abi dardaa bu waraq usoo qoray wuxuu ihi marka uktub ii soo qor abu dardaa ilaya aniga mucaawiya ma khaliifka ah fusaaqa dimishqa dimishqa faasiqiinteeda nimanka ardaalada ii soo qor buu iisoo gudbi faylkood ii ken aan ka shaqeeyey abudarda waraaqa soo gaadhay wuxuu hi maa lii wa fusaaqa dimishqa <laughs> abudarda nin miskiin oo degan bu hawshaa shuqul ku lahayd waraaniya fusaaqa dimishq maxaa iska kaygalay buuri maa maxaa lahaantayda oo wa fusaaqa buuri dimishqa fusaaqdeeda iyo ardaaladeeda iyo aniga maxaa iska kay xadhan war mucaawiya far dheeratay buu noqday buu leey wa ayna acrifu xaggeen ka ogaan buuri dimishqa fusaaqda ardaalada aniga xaggeen ka ogaan karaa isku baab ma nihi isku meel ma tagno yaa ii koobahay wiil asagoo dhaloo la jooga bilaal ohan jiray faqaala bnuhu bilaal ibn abi zarda ana aktuhum aabo ana aqaana kuusoo qoribu haduuba madaxweyne kaga soo codsaday ardaasha dimashka ana aqaana kuusoo qoraaye fakatahum wiilkii bilaalhabaa qoray kulligood qaala markaa darda wuxuu yihi min ayna calimta inay nimanka ardaalla yihiin o fasaqa yihiin xaggeed ka ogaatay far baa kugu godan bilaalow maa carafta madan aqoonsanin ardaalladan ayaga anahum fasaaqu inay ilaa wa anta minhum buur waxa ku baray inay ardaal layihin adaaba ardaala ah. ilinba daadba daadkiisa <laughs> calaa ashkaaliha taqa waa saas inta tuugta waa is yaqaanaan zunaada waa is yaqaanaan qolyahan khamaarinta khamrada caba waa is yaqaanaan qolyahan kimaar ka shaqeeya waa isku kuxbalaya marka wuxuu i waxaa nimanku u qortay adaa ka tirsan xubin ka midaa tahay saacadda laga bilaabo ibda binafsika bu qolyahaad qoraysa adiga iska bilow wa min fusaaqi dimashka bilaal inaad dirtaa kow inta kale qor bur war kaa socon maayo markii hawsha halkaa martay walam yursil biasmaa'ihim marka wuxuu farhu ka qaaday wuxuu hadaad leedahay adiga iska bilow qori maayo aniguna ayib walam yursil biasmaa'ihim ضعيiف الاسناaد موقوف ayب فيihi cabdاللahi بن cثmaan بن cubaydiلlah بن cبdiرحمan بن smr mجهuل ninkaasa majهuul ah ayb ninkaana قisa waaqiعiyuu warinhaya aarkuna waa mashhuur can abi darda inkastoo sanad kale aan u helin lakin waxay leyihin ahlu taariikh wa siyar waa mashhuur can abi darda almuhim waa qisa waaqiciya si kastaba noqotee ruuxuu ardaallada wuxuu ku garan karaa inuu ka mid yahay ama uu yahay sirdoon loo diro oo dabagala laakiin inaad tira ardaallada nilo dhaman soo ururin sad ku ogaata adugu ayib afraad baad ogaan kartaa sheekh afraad mucayanin baad ogan karta laakiin ardaallada nilo dhan ma ogaan karta waa duub weyn ba ardaallada ka mid a ah, sad ku ogaan markuu yahay idan marka qayb baad ogaan kartaa oo aad taqaanood la tacaamushay ama aad hadda ka hor ku dhibay ama aad taqaano deriskaada ah laakiin ardaalada niro oo dhan baan gudbinhayaa liista kaamila ah waa adag tahay baabu xalqi aljaariyati wاlmarأati zawjaha waxay baab u baab yahay haweenaydu ama gabadhu ninkeeda inay tamaa ka xiri karto ayib xadaثna muسى ibn ismaaciil atabudaki qaal xadaثna sukayn ibn cabdاlcaزيز ibn qays صaduq laa ba'sa bih can abihi cabdاlcaزيز ibn qays alcabdi cijli ibn xibaan waxay le waa iqa bacd اlculamana waa daciifiya ninka adugu waa saduq xasan xadiis insha allahu tacala qaala wuxu uhi sheekhaas dakhaltu calaa cabdillahi bni cumara baan u galay wa jaariyatun taxliqu shacra gabadhna ay timaha ka xeerayso cabdullaahi wa qaala wuxuuna cabdullahi yidhi annuuratu baasha nuuradda loo yaqaan tariqu aljilda haragay jilcisaa dubka iyo gankanka hore bay sidii karaamkii bay jilcisaa yuu le nuuraddu waa taqaanaa ba tan hadda la mariya ma aha tan guryaha lagu cadeeya maaha taa nuurad lama yihahda jisi baa la yahay mid ah, nuurada waa ka duwan tahay waa mid geede iyo daaweyn lasu dardaray iyo canaasiir kadibna jidka la mariyo timahay xeertaa xaaddaa laskaga xeeraa waxyaa badan bay qabataa ama tan derbiga lagu caddeeyo la mariyo waa nuurad lama yidhahdo inagu ba isku khaladnay mooye n xaraar tiri magaalka xaraar tiri magaalka way ضaciif اlisnaadi cabdilcaziiz hada majhuul xaal baabu naطfi اlibطi kirkisha timaha in laska rifo ama laska tifo u baabya xadaثana yaxya bn quزca saduuq aw ثiqa alquraشhi اlmaki qaala xadaثana ibrahim bn sacd الzuhri can ibni shahaab الzuhri can sacيid bn musayb can abi hurata can الnabi qaal alfiطraةu islaamnimadu ama shacaa'irta islaamka iyo calaamadihiisu hamsun alkhitaanu gudniinka wاlاstixdaadu biraysiga timaha hoose laska xidho iyo wanatfu اlibطi kirkisha timaho laska tifo wa qasu shaaribi iyo shaaribtu la gaabiyo wa taqliimu اladfaari iyo cijyaha oo laska jaro xadaثana musadad ibn musarhad qaala xadaثana yaziid bn zurayc qaala xadaثana cabdiraxman bn isxaaq waa iqa ninkaas qaala xadaثanii saciid ibn abi saciid almaqburi can abi hurata can الnabiy hamsu min alfitra shan waxay ka mid tahay fitrada islaamnimaday ka mid tahay ama shacaa'irta islaamka ee daahiraday ka mid tahay ama akhlaaqda islamka ka mid tahay alkhitaanu waxalqu اlcanati wa taqliim اladfaari wa natfu اdabci adabci waa cududda cududda wey ama cududda bartinkeeda halkaasa dabcu la yidhahda ayib ama waxaa kaloo la ihahda adabc waxaa weeye maa taxta alibti kirkisha waxa ka hooseeya intuba waa la sheega ayb waqasu shaaribi iyo shaaribtu la gaabiyo daciifun shaadun bilafdi dabci sheekh wuxuu diidan yahay xadiiku wuxuu caan ku yahay nadfu libti laakiin in dabc la yihahdo cuuda la sheego iyo muruqa balaarhkiisa la sheegaay waa shaad buu sheekhu leeyay laakiin waa min baabi ilaaq ismi shay cala mujaawara waa macquula maadaama cuyuudda ay kirkisha u dhowdahay nabigu inuu saa u jeedaa macquula marka in shaad durba lagu xukumayo waxaad moodaa inay laga haboon yahay si kastaba noqotay waxaa weye intaa waxay ka mid tahay calaamadaha islaamka xadaثana cabdاlcaزiiz ibn abi weysin xadaثanii malik can saciid ibn abi saciid almaqbri can abi hurata can abi qaal hamsu min alfitra taqliim اladfaari waqasu shaaribi wanatfu اlibطi waxalqu اlcaana tima hoose la iska xiro wakin xala ka so hadalay fawaa'idiisa wاlkhitaan iyo gudniintaba gudniinkaba صaxiix اlisnaadi mawquufa walasaxu اlmarfuucu aladi qablahu bxadiiث xadisku hadda waa mawquuf laakiin hadda waxaynu soo marinay xadiidku marfuuca ila rasuul salawatullah waslamu alayh baabu xusni alcahdi ballan wanaag yuu baab yahay alcahdi waa maxay waa ballan wanaag bimacnaa ruuxa qaabka uu kugu yaqaanay inaadan ka zuulin ruuxay adoon waxba haysanin baad saaxiibba ahaydeen isku ardaad ahaydeen meel baad iskusoo weji iyo macrifa idin dhexaysa xadhow markaad xoogo adduunya heshay ama xandho adduunya heshay babasalka taagtay waad inkirtayba inkiraad baad la soo taagan tahay kuma aqaano xaggeed nagu aragta taas lama ogolo ruuxu xusnu lcahdi bimacnaa xusnu lxaal walmacrifa sida lagugu yaqano waxba iska bedeli mashquulku wuxuu kuu geysta mooye ruuxu walaalkaa istaqaanin wanaagga isku barateen haddaad qaynid noqotay iyo haddaad mas-uul noqotay iyo haddaad madaxweyne noqotay inaad inkirta lama ogolo khalad wey hawsha ayada tii buu ka hadlaya bukhaari xadaثna abu caasim الnabiil can jacfar ibn yaxya majhuul ninka asaga ibnu thawban qaala xadaثanii cumaaraةa bnu thawban mastuur اxaal isna majhuul xaal qaala xadaثanii abu طufayl qaala ra'aytu الnabiya nabi maxamed baan arkayo yaqsimu qaybinaya laxman biljicraana hilib buu ku qaybinhayey meesha jicraana loo yaqaana markuu nabigu dagaalka xunayn ka soo laabtay sanadkii sideedaad hijrada wa ana yowmaidin maalinka haddaan abu طufayl ana waxaan ahaa hulaamun wiil baan ahaa kuray baan ahaa axmilu qaada cudw albaciiri neefka geela xubintiisaan qaadi kare bu shansho geel ama cudud geel baan qaadi kara yani kure nagafan haaw ayib faaatathu waxaa u timid imra'atun haweeney baa nabig u timid waa xaliima bintu abi du'ayb asacdiya fabasata lahaa nabig wuxuu u fidiyey ridaahu gu-is nabigu gu-u hayey oo isagoo garba u saara ayuu u goglay ku fadhiisa buur raashin wuxuu qaybiyey hilibkuuba qaybiyey saxaabada weligood ma saarag hadee nabi maxamed culo gu-is u dhigay waa hawl culus wey qultu waxaa idhi wiil yar baan min haadi gaba haweenaydan reemiyiga ee nabigu go-iisa u dhigay ee uu aad u xurmeeyey tahay qaala wuxuu yihi saxaabigii ii warramaya haadihi ummuhu alatii ardacathu hooyadiisii nuujisay nabiga salawatullah slam alayh xaliima binta sacdiya weeyaan xaliima binta abi du'aybin asacdiya ضaciif اlisnaad lakin aharku waa mashhuur cinda ahli الsira wالtaarikh inuu sugan yahay baa loo badan yahay inuu sugan yahay baa loo badan yahay ayb baab اlmacrifa aqoontii ubaabiya aqoontii iyo abaalkii inaadan iloobin iyo macrifada idin dhexsha walaalka xadaana abu naciim alfadl ibn dukayn xadaana yunis ibn abi isxaaq asabici can abi isxaaq cabdulahi bn camr alhamadani can ilmugiirata bna shucba qaala rajulun nin baa wuxuu yidhi aslax allahu alamiir amiir buu ka aha marka muiira kuufa iyo ciraaq muiira ka aha idan niman baa usoo dacwooday waxay dhaheen amiirka allah wanaajiyo laakiin ina aadinaka waardiyahaada ama albaab joogahaada ama xaajibkaada yacrif wuxuu aqoonsan rijaalan buu aqoonsan markay u yimaadaan fayusiruhum biidni markaasuu ku gooyeeri idanka albaabkaa la soo istaagay waxaan rabnaa muqiiraan dhunaa kumaa ta hebel ah, maasha alla soga hebel saaiib soo dhawow ayaata kuma aqaan noqo adow qaybna wuu celin qaybna wuxuu kusii dayn bay dhaheen ina garad iyo weji garad iyo macrifo hor u dhexaysa naga qabo weeye muqiirow ninkan kuwa waardiyaha ku a dacwo wey qaala muqir wuxuu ihi cadarahu اllahu ilahay baa u cudurdaa ninka asagaba ama ilahay u laakiin waxaa idiin sheegahaya ina almacrifata aqoonta iyo wejigaradku la tanfacu xataa waxbay qabataa waxbay tartaa weeye cinda alkalbi alcaquuq eyga dad cunkee boqonagoyska ah ninku yaqaana ku boodi maayo eygu markuu dad cun yahay ninkii dhaqaalaynhaya balaqa u keenhayey ee beerkay sababka u keenhayey ee dhaqaalaynhaya u ka leexanaya ninka cusub buu ku boodahaya boqonta kala jarhaya eygiibaa anfacday macrifadu wejigaradka iyo eh, eh, eh, garashadu waayba anfacday eyga wa cinda aljamali ritigay anfacdaa assa'uuli horarka ah ritiga asagoo dadcunka markuu intuu bahaloobo dadka u wey ritiga ninkii dhaqi jiray ee ku guuri jiray ee raaci jiray ee waraabin jiray kusoo boodi maayo dadkuusan garinin bu kala fiiqahaya wa ritiga saa'ilkae horarka ah iyo eyga boqonogoyska ah bay macrifadu anfacdaye ninkan muslimka raggu weji kartay fama baalhum waa hawl meesha ku jirta inuu ninkan kusii daayo wejigaraya macrifo rag saaxiibadii ah eygu ka xun yahay wey iyo iyo artigu ka xun yahay marka u cuurdaaray hadhow laakin waa canoon doonaa asxabu dhaqan kasi yaqaaneen min ruux intay difaacaan hadhow markay cidlo la tagana ka shaqeeyaan asaga ayib idan ruux in lagu degdego durbo bay keenaysaa ma wiilkaa meel baan saari doonaa ma run bay sheegahayaan ma khaldan yihiin ma ka gardaran yihiin isagu ma cuurdaar buu leeyahay hawsha kuma caddo intaad u qiil inta tabartaada ah hadhow meel cidla allata ka shaqee iska eedha muslimiinta darada ayada wix waa in la kala asturo xaalo mansuur baa loo baahan yahay ayib ضaciif اlisnaadi mawquuf abu isxaaq asabici mukhtalid mudlis xadiidku waa saxix isnaad mawquuf maxaa yeelay inay cila iyo nakaara meesha ka muuqata mooyeen in xadiidku asagoon cilo kala qabin lagu cileeyaay cancanat abi isxaaq iyo tadliilkiisa yani ma saxan arrinta iyada baab lacib الsibyaani biاljuuz aw iljaws waxaa tiradaba caruurtu baashaa jawska loo yaqaano kuusan ciyaarka ku ciyaarhayaan buu baabyahay caruurtu ma ciyaari karaan waa ciyaari karaan ila nabi yacquub baaba ogolaaday arsulu macnaa hadan yartac wa yalcab ilahna waa soo guurshay waa noo sheegay nabiguna ma naqdin caruurtu waa loo bahay xoogo in naqdi iska saaran oo ordaan oo haddaad ma dhaqaaqaysid ilaa waagu bari inta qorax halkaa fadhiya atra ilmuhu waa dagaalamhaya daqaduu ka boodahaya xoogow nafs yar buu baahan yahay xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qال xadaثna abu cawاnة وضاح بن cبd yشhكري عن مغيرة بن مqسم الضبي ثقة فقيه عن إبراهيم بن زيد النقعي قاaل kاna أصxاaبنا أصxaabtay wxa w أصxاaب cبدالله مسعوud kibaaru taabiciin wey hadduu ku dhaho أصxaabuna ama أصxaabu rasuل lah wuxuu jeedaa cabdالله مسcuud buu ujeedaa iyo raggii kuufa joogay hadduu أصxaabuna ku daayana ardadii cabdالlah ba ujeeda isago waa nin yar weye kaana asxaabuna waxay ahay arday cabdulahi yulakhisuuna kuwii noo rugseeyo noo fasaxa lanaa annaga fi lucabi ciyaaraha kulliha dhammaanteed waxyaabaha lagu ciyaara wey lucab waa jamcu lucba waxaana wey waxyaba lagu ciyaarahay boombalaha yarka ah iyo e, gaadhiga iyo tarbuushka iyo geelogeelowga iyo qoryaha ay jebin jireen carruurta iyo baabuurtaay simayn jireen waxay carurta ku ciyaran dhan baa lo yaqaana allucab ayib hayr alkilaab waxaan ey ka ahayn buui eyha lagu ciyaaro namays fasixi jirin buui waxbaas weeye ama waxyaabaha kale carurta waa loo fasaxay qaala cabdillahi bukhari wuxu uhi yacni lisibyan ma ah nin weynoo ciyaaro oo amminka gelogelo iyo ula sugo candoro ood la soo istaaga meesha lama ogolo ninka asaga laakiin carruurta yararka ah waa loo fasaxaya xadaanaa muusa halkaanu joogna hadde baabka miyaan gaara xadaanaa muusa bn ismaaciil atabudaki qaala xadaanaa cabdاlcaziiz ibn mukhtaar iqat imaam qaala xadaanii shaykun baa ii warrama min ahli اlkhayr yukna lagu naanayso abaa cuqbata dahabi waa majhuul buu leeyahy ama xaafid xajar wuxuu leeyay qad uniya calay ayb ninkii wuxuu yihi marartu waxaan soo maray maca ibni cumara maratan biariiq ibni cumar anoo la socda ayaa mar mararka ka mid aan ah, biariiqi waddo soo marray fa mara ibni cumar wuxuu soo maray bikhilmatin kuray ama wiilal buu soo marayo min alxabashi xabashi ah bimacnaa afaariqaa ah. fa ra'aahum wuxuu arkay carruurtii yalcabuuna ayagoo ciyaaray fa akhraja wuxuu soo bixiyey dirhamya laba dirham buu soo bixiyey fa waa siiyey carruurta markaad soo martad shilinka iyo wala kaftanka iyo way weheshan hayaan xadaثana cabdالlah ibn man cabdالlahi ibnu saalix kaatib leyl haddaynu soo marayni ninka waxa wey maxamed wey ninkaad ku khasisay shekh xuseen akhbaranii cabdالcaزiز ibn abi slma ibn majusun alfaqih اlmadani can hishaam bn curwata bn zubayr can abihi curwa can caaishaةa ana nabiya qaal ana nabiya kaana wuxuu ahaa yusaribu kii iisoo dusiya waynu soo maray xadiidka awalka kitaabkeena kusoo maray iyadoo yeer markuu nabigu aroosay in gabdho yaroo nabigu la ciyaar u keeni jiray oo uu heliya kaana yusaribu ilaya nabigu anigu wuxuu iisoo dusin jiray xijaabka iisoo gelin jiray sawaaxibii saaxiibaday gabdhihii yararkaayan saxibad ahayn yalcabna say ila ciyaaraan bilucabi ciyaarti fooldada waxbay ku ciyaaraan moogtahay tarbuush iyo gurya waxay dhisaan waxbay habeynayaan wax la waday u baahanta rux keligii ma ciyaari kara maanta o dhan idan nabigu waa u keeni jiray salawatu wasalaamu calayh waxay ujeedaa lucabka maxay ujeedaa albanaat asigaar gabdhaha yarka gacan ku samayska ama sawaaxibta wuxuu u albanaata sikaar inta wayna soo maray baabu dabxi alxamaami qowleyda in la gowraco markay dhib keento oo meesha laga saaro yuu baab yahay hada bilahi tawfiiq